bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى huwa بن سacيid الqطاn عن cثman بن غiyاث whuwa cثman بن غiyاث الrاasibiy أو الزهrاني البصري ثqة qala xadaثna أbو cثman whuwa النهdiy cبدالرحمن بن mul عن أbي موسى أنه kana mعa النبي صلى اه عل سلم nabiga ayuu la jiray fي xaaئط min xiiطاn الmadينة beer beeraha madiine ka mida beertu markay deyr leedahay oo wareegsan tahay ayaa xaa'id la dhaha wa fii yaddi nabiyi sal ll ly slam nebiga gacantiisana cuudun ayaa ah laan yadribu bihi uu markaa ku garaacayo uu ku dhaqdhaqaajinayo bayna almaa'i waaltiin biyaha iyo dhoobada fa jaa'a rajulun biyaha iyo dhiiqada ayuu sidaa usha ugu dhaqdhaqaajinaya fajaءa rajulu nin ayaa yimid yastaftixu furid dalbaayo yacnii nin in laga furo albaabka ama meesha deyrka kore dalbay ayb faqaala الnabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yihi iftax lahu ufur wabashirhu biاljanة jannana ugu bishaaree ninkaas fadahaba waa tegey faidaa abu bakrin waaba abu bakr radia allahu canhu fafataxtu lahu waan u furay wabashartuhu biاljanة jannana waa ugu bishaareeyey uma istaftaxa rajulu aakharu nin kale ayaa haddana isti'daan dalbay oo halayga furo yidhi oo albaabkii gargaraacay faqaala wuxuu yidhi iftax lahu wabashirhu biاljanة ka fur jannana ugu bishaaray faidaa cumaru waaba cumar radia allahu canhu fafataxtu lahu waa u furay wabashartuhu biاljanة ayaan ugu bishaareeyey suma istaftaxa rajulu aakharu mid kale ayaa furid dalbay in laga furo wa kaana muttaki nebigu markaa waa dangiigayo xusulka ayuu u cuskanay fa jalasa waa soo fadhiistay wa qaala wuxuu yidhi iftax lahu ka fur u fur wabashirhu biljanna janno ugu bishaaree calaa balwaa tusiibuhu maca balwaa tusiibuhu imtixaan asiibaya lala qabo yanii janno ugu bishaaray imtixaan baana ninkaa asiibi doono aw takuunu ama balaaye marka markaa ku dhici doonto imtixaan fadahabtu waan tegey buu yidhi fa faidaa cuhmaanu waaba cuhmaan fafataxtu lahu waan u furay fa faakbartuhu waxaan u sheegay biladii qaala wixii uu yidhi nebiga sal ll ly slam qaala cuhmaan wuxuu yidhi allahu lmustacaan weliba riwaayadka qaar waxay leeyiin alxamdu lilah ayuu yidhi ilaaha maadle janno haddii laygu bishaareeyey ama balaayada iyana wallahu lmustacaan ilaaha loo kaalmaysanaa buu yidhi waa hadal marka aada u fiican baa lagu toosiyey radia allahu canhu xadiidka marka eh, wuxuu tilmaamayaa un hadda baababkiina soo dhaafay calaaqadii un uu la lahaa waxaan ku jirnay eh, aadaab ku tacalluqdo dadka tacdiimkooda iyo waxyaaba sidaas oo kale ku abwaab ku xiran ayaa na soo dhaaftay ayb iyo abwaab ashafaqa waraxma ay ku jirtay marka tanna marka waxaa ku jirta xadiidkan tabshiir iyo bishaarayn iyo tahni'a iyo tahniyadayn iyo yaa ku jirta iyo naxariis ayb waxaa laga qaadanaya xadiidka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdooda haddii janno loogu bishaareeyey ayagoo nool ayib waxaa ku jira marka abubakar iyo cumar radia allahu canhu iyo cuhmaan baa ahlu janno inay yihiin oo nebiga janno ugu bishaareeyey haddii marka janno loogu bishaareeyey waxay ku tusa inay khaatimo fiican ku dhimanayaan markaas waa noolaayeen inay khaatimo fiican ay ku dhimanayaana laga qaadana ilaa nebiga wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxa uu ku hadlaayo oo dhan waa waxyi nebiga waxyi hadday tahayna ilaahay waa og yahay waxay ku dhiman doonaan meeshaas marka shaydaannimada marka shiicada iyo abaadiishooda yaa laga qa yaa dareemay inay baatil tahay waxyaabahaas leanna iyagu waxay leeyihiin markii nebiga ay la joogeen mu'miniinay ahaayeen laakiin markuu dhintay bay ridoobeen oo ay diinta ka baxeen ee hadday ridoobayaan miyuusan ogeyn ilaahay ilaahay miyuunan ogeyn maxaa janno loogu bishaarayna ilaa jannadu waxay ku xiran tahay wuxuu qofka ku dhimanayo qof gaalnimo ku dhimanaya maxaa marka ayb laakiin de meeshaa waxay ku laaban tahay caqiido kaloo xunoo shiicadu ay qabto oo la yidhaha caqiidat lbadaa waxayna ka wadaan ilaahay subxaanahu watacaala umuuraha ma oga waxa imaan doona ma oga markay dhacaan unbau ogaanaa bay leeyihiin waxbaa marka usoo muuqanaya hadba ee ilaahay iyo basharka bani aadamka maxay ku kala bedelnaanayaan marka annagaan ogeyn waxa berri iyo berri dambe dhacaya laakiin ilaahay waa ogyahay nimankaa marka caqaa'idkooda waa caqaa'id kufriya oo baail aad u daran weliba ayb waxayna ka bilaabaan hadda meeshii ummadda laga taaba lahay meesha ugu darnayd bay ka bilaabayaanoo asxaabu rasuulillaahi walidaalika abu zurcat araazi imaamkaas wuxuu yidhi kuwaani waxay rabaan buu yidhi haa-ulaa'i yuriiduuna an yadcanuu shuhadaa'ana shuhuudana waxay rabaan buu yidhi marka inay wax ka sheegaan oo ay dacniyaan markhaatideenna annaga ee hadda diinna la yidhaha qur-aankan inuu sax yahay maxaa idiin caddaynayo sanad sida loo wado asxaabta waa in la galo ilaa qur-aanka nebiga asxaabtaa ka soo maqashay qur-aankan yaa dawinay oo qorayna ee waxaan ujeedaa qur-aankan yaa musxafka musxafkiisa ururiyeyna musxafka waxaa ku ururiyey oo isu keenay ka shaqeeyey abuubakar marxaladii ugu horreysay abubakara ururiyey iyo isagoo cumar la tashtay ee marxaladii dambena de cuhmaan ayaa markaa haddana aada uga sii shaqeeyey kitaabka marka aan haysanno iyaga haddii la yidhaah waa wada gaalo haddii la yidhaahdo ee kitaabka aan haysanno axaadiidta aan nebiga yacnii aan ku gaarayno oo aan ku ilaahay ku caabudayno maxay noqonay marka waxaan jirin bay noqonay haddii adiga lagu yidhaha ninka aada axaadiidta oo wariyey ilaahay ku caabudayso nin beenlow oho gaala waayo lagu yidhaahdo ee adiga cibaadadaadan inay saxan tahay miyay noqonay ma saxnaanaysa walidaalika marka wuu gartay fiiri aragtidiisa wuxuu leeyay dadkan waxay rabaan inay diinta ibdaaliyaan meeshay ka soo bilaabayaanna waxay tahay dadka diintan markhaatida saxda ah u ah inay duraan markay duraan iyaga ay meesha ka baxaan qur-aanka aada haysataanna qalad ayaa ku xigta marka waa muxaraf qur-aankii haddii lagaa dhigana markaa see xaggee ilaahay ku caabuday marka naam ila cibaadadeenna waxay ku taagan tahay qur-aanka iyo sunnada nebiga sal lla l slam axaadiidta abu hurayre warinaayo ibnu cumar warinaayo cumar warinaayo cali warinaayo yay ku jirtaa haddii la yidhaha shan qof maahane inta kale waa wada gaalo ee salaad seen u tukanaynaa zakada seen u bixinaynaa seen ilaahay u caabudaynaa marka hadda kitaabkan waxaana soo maray intaasoo axaadiide marka firqo ku dhisantay waaye asalkeeda horena de cabdullaahi bnu saba a aas-aasay oo yahuudi min yahuudi sancaa ah wuxuuna u aas-aasay inuu diinta ku baabi'iyo ama ku ibdaaliyo ayib walidaalika khawaarijta iyo shiicada diin iyo marka la yidhaahdo khawaarijta ku roon sababtoo ah khawaarijtu ayagu sidqi iyo run iyo cibaadaaba lagu yaqaanay kuwan laakiin been iyo nifaaqaa lagu yaqaanaa imaamu dahabi wuxuu yidhi balilkadibu shicaaruhum waannifaaqu ditaaruhum marada ay hoos ka wataanoo jirkooda la xiriirtana waa been go-a ay kor ka huwan yihiinna waa nifaaq marka duubkaas weyn madow ama cadkaa ee weyn nifaaq badanaa ka buuxo hoostiisa ayb waana siday culimadii hore ay yidhaahdeen waaye min ladun laga soo bilaabo waktigay aasaasmeen ilaa iyo waqtigan ayb xadiidku markaa saxaabada shaykheynka fadligooda iyo cuhmaan ayaa ayuu tusayaa khawaarijtuna waa radinayaa dabcan xadiidka maxaa yeelay iyagana cuhmaan ayay wax ka sheegaan cuhmaan in janno loogu bishaareeyana halkan ku taallo baabu musaafaxati sibyaan ilmaha yaryarkaa gacan qaadkooda in la gacan qaadoo la salaamo qaala xadathana bnu shaybata wa huwa abu bakrin cabduraxmaan bnu cabdilmalik bni shaybata saduuqun yukhdi qaala xadathana bnu nubatata ayb can salamata bni wardan ibnu nubata marka bacdi nusakh waxay leeyihiin abu nubata ayay leeyihiin ayb abu nubata yunus bnu yaxya bni nubata ayaa la yidhaha alumawiyu saduuqun marka haddii la yidhaha ibnu nubatana waa sax abu nubatana waa sax kunyadiisu abu nubata awowgiina nubata la yidhaahdaa ayb can salamta bni wardan wahuwa allayhiyu abu yacla almadaniyu daciifun qaala ra-aytu anas bna malikin baan arkay yusaafixu nnaasa isagoo dadka salaamayo fasalanii wuu i su-aalay man anta adigu kumaa tahay faqultu mowlan libani layth ayaan ihi famasaxa calaa ra'sii halaatan madaxayga ayuu saddex jeer masaxay wa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu fiika baabu lmusaafaxati musaafaxadii buu u baab yahay <coughs> gacan qaadka qaala xadaanaa xajaaju qaala xadaanaa xamaad bnu salma can xumaydin can anas bni maliki qaal lamaa jaءa ahlu اlyaman reer yaman markay yimaadeen qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yihi qad aqbala ahlulyamani baa soo yaa soo qaabileena soo jeesteen waa yimaadeen wahum iyaguna araqu quluuban araqu ay jilicsanaan badan yihiin quluuban xagga quluubta minkum idinka oo sifo fiican buu ku sifeeyo dad qalbi jilicsan qalbi qaleylka iyo adeyg waxun fahum iyagu marka awalu man jaa bilmusaafaxati waa dadkii ugu horreeya musaafaxo la yimid ayb meeshaa marka wahum araqu quluuban minkum kuwana qalbigooda waa jilicsan yahay iyagana waa jilaac badan yihiin ee hadda dadkii nebiga la joogay waxba lagama sheegin ayb ee tafaawudka un riqada mid kastaa waa asalkeedii waa haystaa laakiin waa lagu kala badan yahay ayb qala xadaثna mxamed bnu صbax qala xadaثna ismaaciil can abi jacfarin اlfaraa waxaa la yihi magaciisu salmaan waqiila kaysaan ayb waqiila ziyaad intaba waa la yihi hiqatun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wالnasaa-iyu can cabdillaahi bni yaziid can ilbaraaءi bni caazibin qaala min tamaami الtaxiyati salaanta dhammaystirkeeda an tusaafixa akhaaka walaalkaa inaad salaantid ood gacan qaaddo assalaamu calaykum iyo gacan qaad inaa isugu darto qaala marka waxaa la gacan qaadayaana de waxaa weeyaan qofka ninkaa nin raga ayuu gacan qaadayaa ama haween hadday tahay maxaarimtiisa ama xaaskiisa haddaynan ahayn ma gacan qaadi karo oo ajnabi ay ka tahay leanna nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi walyadaani tasniyaani wa zinaahuma albadshu labada gacmood waa zinaystaan zinadooduna waa in gacan haween la qabto gacanteeda ama maraha kaa xigto ama keligeed ha ahaato haweenood gacanta ka qabato ajnebi adiga kaa ah gacantaadiibaa markaa zinaysanaysa haweenku ayagana waa is gacan qaadi karaan dabcan qaala baabu masxi اlmar'ati ra'sa asabiyi haweeneyda inay masaxdo cunug yar madaxiisa cunug yar oon qaan gaarin oo wiil yara inay madax u salaaxdo ayb qala xadaثna cabdالlahi bn abi aswad qala xadaثna ibrahim bnu marzuq aلthaqafiyu wahuwa maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi ladab اlmufrad qala xadaثanii abi aabihi marka waa marzuq aلthaqafi mawla اlxajaaj maqbulu markii hore cabdullahi bni zubayr ayaa ayuu la joogi jiray xajaaj baa ka qaatay ayb wa kaana licabdillaahi bni zubayr buu u sugnaaday faأkhadahu اlxajaaju minhu xajaaj baa ka qaatay qaala wuxuu yidhi kaana cabdullaahi bnu zubayr wuxuu ahaa bacahanii ilaa ummihi cabdullahi bnu zubayr baa hooyadii ii diray asmaa binti abi bakrin fauqbiruhaa fa ana anigu ukhbiruhaa waxaan u sheegayaa bimaa yucaamiluhum xajaaju xajaaj waxa uu kula dhaqmo watadcuu lii iyo inay ii duceyso watadcuu lii way ii ducaynaysaa hiya tadcuu lii watamsaxu ra'sii madaxeyga in masaxaysaa waana yowmaydin aniguna maalinkaasi wasiifun baan ahaa wiil yaroo qaangaar ku dhow oo aan qaangaarin laakiin ayaan ahaa marka waana ana yowmaydin wasiifun cunug yar baan ahaa wuxuuna leeyay watamsaxu ra'sii madaxaygay ayay masaxaysay marka haweenayda inay masixi karto cunug yar madaxiisa ay madax u salaaxi karto qaala baabu lmucaanaqati mucaanaqadii ayay ayuu u baab yahay mucaanaqadana waa hab in laysa siiyo ama laysqoorqooraysto qala xadaanaa muusa qala xadaanaa hamaamun waa hamaam bn yaxya alcawdiy can ilqasim bn cabdilwaaxid wahuwa almakiyu maqbulu can ibni caqiil cabdullahi bni moxamed ibni caqiil weeyaan ninkan marka mukhtalafun fiihi ana jaabira bna cabdillaahi xadatahu anahu balagahu waxaa soo gaaray xadiidu can rajuli min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam anahu balagahu xadiidun xadiid baa soo gaaray can rajuli min asxaabi الnabiy sal ll slam uu ka soo gaaray fanbacadtu baciir baciiran jaabir marka wuxuu yihi waxaan kiciyey rati fashadadtu ilayhi raxlii fashad fashadadtu waxaan adkeeyey raxlii hashaydii yani gaadiidkaygii baan xirxirtay oon adkeeyey kinaaya can isafar waay ilayhi saxaabigaa xaggiisa xadiidku iga soo gaaray xaggiisa ya fabtactu baciiran ratibaan gatay sax fashadadtu ilayhi raxlii waxaan rar rarkaygii baan xirxirtay oon adkeeyey xaggiisa saxaabigaa xaggiisa shahran bil intii loo socdo xataa qadimtu shaam ilaa aan shaam soo galay xaguu ka soo baxay marka wuxuu ka soo baxay madiina wuxuu ku socdaa shaam halkaas xadiid bowna u socdaa ratibuu u gatay waa rartay saxaabigii si uu uga soo maqlo ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa fiihi mashruuciyat rixla alrixlatu fii dalab اlcilmi cilmiga dalabkiisa in loo rixlaysto alimaam khatiib lbaqdaadi kitaab ka alifay la yidhaha alrixlatu fii dalab اlcilmi rixladaas marka waxyaabaha uu soo qaaday waa ka mid yahay xadiidkan bukhaarina xadiidkan kitaabulcilmi buu ku keenay isagoo mucallaq ah oo wuxuu yidhi jaabir wuxuu u safray buu yidhi masiirata shahrin buu usafray ayuu u safray lixadiidin waaxid hal xadiid kitaabu tawxiidna waa waa ku keenay xadiidkan laftiisa nacam ayb berigii hore marka cilmiga waa loo rixlaysan jiray mashaqadiisa la ayaa yacni loo dul qaada jiray oo loo dhibtoo jiray dheef badan uu lahay marka leanna shayga aada u dhibtooto laa shaka dheeftiisu inay badnaanaysa nacam meel cidlaana ma ku dayacaysid faraqaada maka ma ka furaysid waa xisaabtamaa qofka nacam aduuba wixii u dhibtoonaya Eh, laakiin cilmigii marku noqday mid aan looga dhibtooneynin ee eh, meel walba iska yaallo qofku meel walba ka dhagaysan karo oo meel walba ku shuban karo oo bahalkan yarkaa eh, inta lagu shubo intaasoo kitaab haddana jeebka ugu jiro maca dalika haddana cilmigii dadkii waa sii nuqsaama un cilmiga hoos u socdaa maan dadkii joogay boqol sano ka hor haddii mas'ale la weydiiyo waxaa laga yaabaa inuu maskaxdiisa ictimaadayay xifdigiisa ninkan maanta haddii kitaabka loo dhiibo xataa waxba kama soo bixi karo annaga meeshaasaan joognaa marka wixii marka waa un inaan loo dhibtooneynin haddii loo dhibtoo lahay waa lagu dadaali lahaa ayb taasaa laga qaadanaa marka xadiidkan faraj markaa wuxuu yidhi fabacadtu ilayhi xataa qadimtu shaama ilaa aan shaam ka soo galay faidaa cabdullaahi bnu unays waaba cabdullaahi bnu unays fabacadtu ilayhi waa u cidiray ana jaabiran bilbaab saanaan ugu cidiray jaabir albaabkuu kuu taagan yahay haloo sheegaan idi farajaca arasuulu kii aan diray waa soo laabtay faqaala wuxuu yidhi jaabir bnu cabdillaahi jaabir bnu cabdillaahi miya faqultu nacam haabaan idhi fakharaja waa soo baxay factanaqanii waa i qoorqooraystay oo markaa yacni hab ayuu isiiyey ayb qultu waxaan idhi xadiidun balaganii lam asmachu xadiid isoo gaaray oonan maqlin aniga ayaa jiro lam asmachu khashiitu waxaan ka baqay an amuuta inaan dhinto ow tamuuta ama adiga aad dhimato anigana aan dhinto adoo isoo xadiidkii oon isoo gaarin adigiina aada dhimato markaasu xadiidkii la waayo markaa qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo yaxshuru allahu alcibaada ilaahay addoommadu ayuu xashrinayaa kulminayaa aw innaasa ama dadka curaatan gurlan buhman iyagoo qaaqaawan buuryo qab ah buhman oo yacni markaa yacni curaatan iyagoo qaaqaawan gurlan oo markaa yacni aan la gudin buhman waxba aan haysanin ceyr ah macnaha iyagoo ceyr ah ayb qultu waxaan idhi maa buhman ereygaa buhman maxaa waaya qaala wuxuu yidhi laysa macahum shay-un waxba macooda ma ahaan waxba ma haystaan fa yunaadiihim ilaahay waa u dhawaaqayaa bisawtin cod buu ugu dhawaaqayaa meeshaana waxaa laga qaadanaa sifatu sawt ilaahay inuu ku sifaysan yahay sawt waa hadlaa ilaahay allaha aan caabudno alla hadli kara wa oo hadlaayo hadalkiisana marka ciddii uu doono isaga waa maqashiinaa jibriilaa maqlay nabiyullaahi muusa waa la maqashiiyey qiyaamaha markii la tagana qof kasta waa maqlaa ilaahay sawdkiisa waana xadiidkan sida uu sheegayo yunaadiihim bisawtin bacdi riwaayaat waxay leeyihin yasmacuhu man qaruba waman bacuda kan dhow iyo kan dheerba isku sibay u umaqlaayaan maxay ku tusahay marka taas sawdka alleh inuusan shabihin sawd makhluuq leanna adi codkaaga haddaad xataa makrofoonkan ku hadasho mar walba lagaa sii fogaado codku sii yaraanaya waxna lama maqlayo laakiin ilaahay markuu hadlo ama uu dhawaaqo kan dhow iyo kan dheerba waa maqlaayeen isku siyay u maqlaayeen sawdkaas marka sawd makhluuquu shabaha amay walidalika alimaamu albukhaari sifadan sawdka waa sugay kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadkuu ku sugay oo wuxuu yidhi ilaahay sawt buu leeyahay laa yushbihu sawta almakhluuqiin dad yowga qaarkood markaa shaacirada yooma naxa naxwahum iyaga waxay yidhaahdaan ilaahay kalaamkiisu xarafna ma ahan sawdna ma aha e, maxaa waaye marka waa yihi xarafna ma maaha sawdna maaha nafsadiisoo ku jiraa waa kalaam nafsi ah kalaam nafsi fasira wax la maqlaayo soo baxaya maaha ilaahayda kalaam buu isku idlaaqay kalaam haddii la idlaaqana culamaau luga waxay u yaqaanaan lafdi naxwaa marka la bilaabaa kale alkalaamu huwa lafdu sawma la dhahay allafdu kaasaaba loo yaqaanaa axaadiidtii iyo aayadihii marka intay ka tagaanay waxay deliishanayaan markaas war uu tiriyey nin akdal la yidhaahdo oo nasraani ah nin gabyaa ahoo kirishtaan ah, gabaygiisay soo qabanayaan marka akdal annasraani oo waxay leeyihiin marka ina alkalaama la fi lfu'aadi ina alkalaama lafi lfu'aadi hadalku waa kan qalbiguu ku jiraa bis hadal qalbi waxa ku jiraa la yidhaahdaa waxaa u daliilay dhaheen gabaygan culimadii marka caqiidada waxay yidhahdeen waxaa la yaab leh ninka muxadidka ama ahluxadiidkaa haddii la yidhaha war ilaahay ma hadlaa markiiba wuxuu ley qaala allaahu qaala allaahu buu dhahan wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi wanaadaynaahu min jaanibi tuuri اlayman qaala allaahu buu dhahayaa isaga oo aniga qaala laahudaaba ii daliilaba haddaan la maqlayninoo maxaa yani qaala laahu maxay haddaan la maqlaynin see loo xiga karaa war aan la maqlaynin ashcariga marka la yidhaahdana warwaran markaasu wuxuu le qaala akhdal farqiga noo dhexeeya marka kaas way kana qaala allahu buu leeyay kaasna qaala alakdal uu leeyahay marka dee diin akdal iyo axaadiidtii iyo aayadihii laga horkeenaya ninkaas bacdi al-aima oo lugawiyiina waxay yidhaahdeen sida ibnu khashaab oo kale dawaawiintii akdal xataa waa fiirinay in alkalaamadan ma helin qaar wuxuu yidhahdeen ina albayaana ayuu yii ina albayaana lafi lfu-aadi xataa marka gabayga laftiisa sugnaanshadiisa iyo war baa ku jira hadda marka fa yunaadiihim bisawtin taasaa na gelisay meelaha gabalna hadda waxaasaa ka jiro oo caqaa-idkaas ama lagu akriyaa ama marka axaadiidta la akrinayaa lagu fasiraa waxaas fa yunaadiihim bisawtin buu ugu dhawaaqayaa yasmacuhu ou maqlaya man bacuda qofka fog axsabuhu qaala wuxuu malaynayaa inuu yidhi kamaa yasmacuhu sidau u maqlayo man qaruba qofka dhowaado dhow ana almaliku buu dhahayaa boqorkii baan ahay laa yanbagii liaxadin axad uma haboono min ahli ljannati yadkhulu ljannata jannada gelayo wa axadun iyadoo qof min ahli nnaari ahlu naarka ka mida yatlubuhu bimadlabatin bimadlamatin yatlubuhu ou dalbayo ou ka dalbanayo bimadlamatin dulmi yacnii qof jannada ma gelayo ma haboono qof ahlujanna inuu jannada galo iyadoo qof ahlu naara dulmi uu ka qabo xataa ninku hadduu ahlu naar yahay aada dulmisay waa lagaaga gudaa xataa ahlu naar hadduu yahay waa lagaaga gudaa dulmiga walaa yanbaqii ma haboona liaxadin qof min ahli naari ahlu naarka ka midana yadkhulu naara naarta gelayo wa axadun iyadoo qof min ahli ljannati ahlu jannada ka mida yatlubuhu bimadlamatin oo ku raadsanayo qultu waxaan idhi kayfa sidee wainamaa naأti allaaha curaatan buhman allaan u imaanaynaa anagoo qaawan waxnaan haysanin sidee qaala wuxuu yidhi bilxasanaati wasayi'aat baan ugu alla ugu imaanaynaa yani xasanaad iyo sayi-aad baan alla ula imaanaynaa wax kale lama hayo yani maalinkaas macnaha waxay tahay qofku maal iyo lacag iyo ma haystee xasanaad iyo sayi-aad unbuu keenayaa meesha ayb baabu rajuli yuqabilu bnatahu marka xadiidkan dad wuxuu u keenay mucaanaqadii meesheedii unbuu u keenay waxaana ku jiro dabcan eh, waxyaabahaas aan tilmaamay baabu rajuli yuqabilu bnatahu ninka gabadhiisa dhunkanayo qaala xadaanaa maxamed bn musanaa qaala xadaanaa cusmaan bnu cumar qala xadaanaa israa'iil can maysarata bni xabiibi can ilminhaali bni camrin can caaishata binti طalxata can caaishata um اlmu'miniin qaalat maa ra-aytu axadan qof ma arkin kaana ashbaha xadiidan u ekaansho badan xagga sheekada wa kalaaman iyo hadalka birasuuli llahi sal l slam nebiga loo ekaado min faatimata faatimo kaga ekaansho badan wa kaanad waxay ahayd idaa dakalat calayhi hadday usoo gasho qaama ilayha waa u istaagi jiray faraxaba bihaa waa soo dhaweyn jiray wa waqabalaha waa dhunkan jiray wa waajlasaha waa fariisin jiray ayb fii majlisihi meeshuu fadhiyo wa kaana idaa dakhala calayha hadduu iyada usoo galana qaamad ilayhi waa u kacaysay fa akhadat biyadihi gacantiisay qabanaysay faraxabad bihi waa soo wa qabalathu waana dhunkanaysay wa ajlasathu fii majlisihaa bay fariisanay fariisinaysay fa fadakhalat calayhi fii maradihi aladii tuwufiya jiradii nebiga lagu oofsaday bay ugu soo gashay faraxaba bihaa waa soo dhaweeyey waqabalahaa waana dhunkaday waxaa laga qaadanaa qofka marka gabadhiisa inuu dhunkan karo xadiidkanna na soo maray qiyaamka iyo markaan ka hadlayn baabu taqbiili اlyadi gacanta dhunkashadeeda qala xadaanaa muusa qala xadaanaa abu cawaanata can yaziid bni abi ziyaad ayb can cabdiraxmaan bni abi layla can ibni cumara qaala kunaa fii gaswatin duulaan ayaan ku jirnay faxaasa annaasu xaysatan dadkii ayaa soo wareegay yacni way carareen ayb hal mar bay markaa yaaceen dadkii baa yaacay hal mar ayb oo cadowgii bay ka wareegteen qulnaa waxaanu nidhi kayfa nalqa nabiya sal ll ly slam seen nebiga kula kulmaynaa waqad fararnaa inagoo cararnay wejigeenna seen nebiga ku siinnaa inagoo cararnay oo nebiga ka cararnay oo dagaalkii uga cararnay fanasalad waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaalin qofku hadduu cararo isagoo dagaal u xeeladaysanaya dhib ma faqulnaa waxaan nidhi laa naqdimu lmadiinata madiine ma gelayno falaa yaraana axadun qofna arki maayo faqulnaa waxaan dhahnay low qadimnaa haddaan galnana fakharaja nabiyu sal l slam nabigaa baxay min salaati alfajri salaaddii subax buu ka baxay qulnaa waxaanu nidhi naxnu lfaraaruuna annagu waxaan nahay kuwii cararay qaala wuxuu yidhi antum lcakkaaruuna waxaad tihiin idinka kuwa soo rogaal celiyey ma cararina waa soo rogaal celiseenu yidhi dhib male faqabalnaa yadahu gacantiisaan dhuunkannay qaala wuxuu yidhi ana fiatukum fiadiini anaa ah ana fiatukum aayaddii soomaahin marka waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ilaa fi'atin soomaahin ninkii marka dagaalka intuu ka baxo fi'a kale ama dad kale si uu u biiriyo ninkaa dagaalkii kama cararin waa wareegtay meel kale u wareegtay qolo kaleu marka inuu <clears throat> qeyb kale marka inuu ka dhigto uu buuxiyo marka fi'adii aada u soo cararteen un baan aniga ahay yuu yidhi dhib male ayb marka faqabalnaa yadahudow ka rabaa gacantiisaan dhuunkanay hadda sanadka yaziid bn abi ziyaad baa ku jira yaziid bn abi ziyaadna dacfi baa ku jiray qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala xadaanaa caaafu bnu khaalidin wahuwa saduuq yahm qaala xadaanii cabdالraxman bnu razin wahuwa saduq ayb wahuwa algaafiqiyu saduq qaala mararnaa birabadati rabada ayaan soo marnay faqiila lanaa waxaanu lagu yidhi haa hunaa meeshaan salamat bnu lakwac ayaa joogo rabada ayaan soo marnay markaasaa la yidhi meeshaan salamatu lakwac baa joogo salamana da waa ninka saxaabigii jaliilka ah fa ataynaahu waa u nimid fa sallamna calayhi waan salaannay fa akhraja yadayhi labadiisa gacmooduu soo bixiyey faqaala wuxuu yidhi baayactu bihaatayni labadan ayaan kula mubaayacooday nebiy allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam labadeydan gacmood baan nebiga bayco kula galay oon kula ballantamay inaan isaga garab istaagayo fa akhraja wuxuu soo bixiya kafan calaa cal lahu isaga u usugnaatayoo dakhmatan dakhmatun dakhmatan kafkaas oo dakhmatan yacni weyn gacan weyn buu soo bixiya kaanahaa sidii iyada oo kafu baciirin rati waxaad moodaa buu yidhi marka kufkiisa kafkiisa yani ratiga yacni cagtiisa oo kale gacan aada moodaysid ayuu soo bixiyey faqumnaa ilayha waa u istaagnay buu yidhi faqabalnaaha waanu dhunkanay marka gacantiisa isaga markaa waa tusaayay gacantii labadan gacmooda nebiga kula mubaayacooday waa istaageen waa dhunkadeen marka marka waxaa laga qaadanaa selafka qaarkood marka gacanta inay marka qaarka kale ka dhunkan jireen oo gacan dhunkashadu marka agtoodu inaynan ka ahayn bidca ama shay manhi ah shay manhiya inaynan ahayna laga qaadanaa laakiin qofka adduunyadiisa iyo macno kale inaad u dhunkato maaha haddaad marka diinkiisa iyo salaaxiisa iyo u dhunkato dhib ma laha sahl ibnu cabdillaahi tustari waxaa laga wariyey isagana abu daawuud buu wuxuu ku yidhi carabkaaga soo bixi buu yii carabkii aad nebiga intaasoo xadiid uga warisay oo xadiidkiisii aada uga warisay soo bixi markaas wuu soo bixiya alimaam abu daawuud markuu soo bixiyay buu dhunkaday marka wax kalena iyagaad u yeeli maayaan waxay u yeelayaan tacdiiman lixadiidi rasuulillahi sal ll ly slam xadiidka nebigay ku weyneynayaan xadiidka nebigana de in la weyneeyo marka si kasto ama eh, kitaabada uu ku qoran yahay ama dadka xambaarsan ama yacni <coughs> dadka u khidmaynayo wax fiican waay ayb haddana saasoo ay tahay bacdi alculamaa waa diidi jireen ninka dee culimada waa tawaaduca isaga oo isaga marka gacanteeda kaale saa inta u dhiibo ha layska dhunkada ma dhahayo isagiina ma rabo dadkiina marka yacni waxay ku ixtiraamayaan marka diinkaas haddii marka qaabkaas ay u dhacdo dhib ma laha laakiin qaab hadday u dhacdo nooc is-addoonsi camala Eh, iyada taas waa soo marnay lama rabo ayb qaar waxay dhihi jireen asajdatu suqraa laanna qofka markaad gacantiisa dhunkanayso xoogaa inaad foorarsatay keenayna marka asajdatu suqraa bay qaar dhihi jireen waana diidi jireen ayb marka eh, faqabalnaaha waa dhunkanay meeshaasu ka raba qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna bnu cuyaynata can ibni judcaan qala haabit lأnas haabit baa anas wuxuu ku yidhi amsasta الnabiya sal ll ly slam biyadika nebiga gacantaada ma ku taabatay qaala nacam haa buu yidhi faqabalahaa waa dhunkaday haabit marka xadiidkan marka ibnu judcaan baa ku jira waa cali bnu zayd ibni judcaan dacfi baa ku jira ayb qaala baabu taqbiili الrijli lugta dhunkashadeeda qala xadaثna musa bnu ismaaciil huwa tabudakiyu qala xadaثna maطr bnu cabdالرaحman الأcnaq huwa صaduq qala xadaثatni imraأaة haweeney baa ii warantay buu yihi min sabaax min sabaaxi cabdilqays qoladaa ka dhalatay haweeneydan marka imaamu dahabi wuxuu ku daray min almajhuulaati yuqaalu lahaa la yihaha umu aban ibnaة اlwaasic ayaa la dhahaya can jaddihaa awowgeed ana jaddaha alwaasic ibna caamir qaala inuu yidhi qadimnaa waa soo galnay faqiila waxaa la yidhi daaka rasuulullahi kaas waa rasuulkii alleh faaqadnaa biyadayhi wa rijlayhi waxaan qabannay labadiisa gacmood iyo lugihiisa fanuqabiluhaa anagoo dhunkanayno ayb haweeneydan baa markaa sanadka xadiidkan isna ku jirto majhuulada ibnu xajar maqbuulatun buu yidhi mutaabacay u baahan qala xadaثna cabdالرaحman بn الmubaarak qala xadaثna sufyaan bnu xabيb qala xadaثna shucbaة qala xadaثna cmr can dakwana can shaybi qaala ra'aytu caliya cali baan arkay yuqabilu isagoo dhunkanaya yad alcabaas cabaas gacantiisa iyo warijlayhi iyo labadiisa lugood isagoo dhunkanaya ayb marka suhaybkan marka suhaybkan mawla alcabaas weeyaan laa yucrafu jahaala isagana cusu ayb marka qofka hadda waalidnimo in loo dhunkado diin iyo salaax in loo dhunkado gacantiisa way bannaan tahay laakiin imaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa adduunyo darteed iyo nin xoogaa adduunyo badan haysta iyo xoogaa jagan nin haysta iyo waxyaabahaas in lagu lagu dhunkada maaha leanna macaanidaas adduunyo weyneynaa ku jirta macaanidan kalena waxaa ku jirta diintiio la weyneynayaa ku jirta farqiga saas wa baabu qiyaami arajuli lirajuli tacdiiman ninka qofku inuu u istaago tacdiiman weyneyn darteed ninku inuu nin u istaago isagoo weyneynayo qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu xadaanaa xajaaju qaala xadaanaa xamaadu qaala xadaanaa xabiib bnu shahiid shucba iyo xameed labadaba qaalaan qaala samictu abaa mijlas ayaan maqlay waa laaxiq bnu xumayd ayaa la yidhaha yaquul isagoo dhahayo ina mucaawiyata mucaawiya kharaja wuu baxay waa soo baxay wa cabdullaahi bnu caamirin wa cabdullaahi bnu zubayr labadaa nin cabdullahi bnu caamir iyo cabdullahi bnu zubayrna qucuudun ay fadhiyaan ayuu mucaawiya soo baxay faqaama bnu caamir ibnu caamir waa istaagay wa qacada bnu zubayr ibnu zubayrna waa fariistay fadhigiisu iskaga joogay wa kaana arzanahumaa wa kaana ibnu zubayr wuxuu ahaa arzanahumaa labadooda ninka deganaanshaha badan yani wuxuu ahaa nin isaga ka degan cabdullahi bnu caamir nin ka rasaano badan buu ahaa ibnu zubayr ayaa rasaano badan qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi markaa qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi man sarahu qofkay farxad gelinayso an yamfula lahu cibaadu ullaahi ilaahay addoomihiisa inay isu taagaan qiyaaman iyaga waxaa leeyihiin kuwa taagan falyatabawa ha diyaarsado beytan guri min annaari ha ka diyaarsado qofkii jecel in bani aadamku isu taagaan mar walba guri naarta ha ka diyaarsado an yamhula ayuu yihi yuqaalu mahala arajulu yamhulu muhuulan ida intasaba qiyaaman mathala yamhulu mathala yamhulu facala yafculu muhuulan ayuu ku imaanaa masderkii marka fucuul ida intasaba qiyaaman waa hadduu marka isu istaago yani taagnaanshada haddii uu markaa yani taagnaado wa inamaa nahaa canhu nebigu wuxuu u reebay buu ayaa la yidhi liannahu min ziyi lacaajim waa dhaqanka acaajimta waa inay iyaguna taagnaadaan qofkiina fadhiyo waliana albaacia calayhi shayga keenaayo wuxuu yahay alkibru wa idlaalu nnaas kibir iyo dadka in la dullaysto waxaasaa la diidaa marka hadda xadiidku hadda wuxuu tilmaamay waa qofka asaga in loo istaaga rabo waay ogaaw asagu haddii uunan rabin loo istaaga laakiin ma ka hadlayo xadiidka man sarahu an yamhula lahu cibaad ullahi qiyaaman qofkii isagu saas un rabo oo haddii haddaan loo istaagin war maxaa liigu istaagi waayo dacwo ayuu kuu qabsana kaas waa midka laga hadlaya haddii laakiin ounan kala jeclayn laakiin loo istaago tacdiim iyo ixtiraam dartiis dhib ma leh waa kian imaamu nawowi uu ka alifay kitaabka inuu bannaan yahay casharkii horena aan ku sheegay risaala atarkiis la yihahdo waa alimaamu nawowi ka alifay abu sacad asamcaanina kitaabkiisa adab alimla walistimlaana waa kusoo qaaday khadiib lbaqdaadina waa baabeeyey kitaabkiisa aljaamic liadaabi raawi wasaamic masale marka waxa weeyaan culamo badan marka ay qabaan in qofka uu u istaagi karo qofka caalimkan haddii laakiin qofku jeclaada isaga mar walba in loo istaaga qaabkan hadda askaraha qaabkoodoo kale iyo xadiidkan soo geli karan laanna ninkan garaadada leh haddaan loo istaagin ninka ka garaadda hooseeya uunan u istaagin edab darro waayuu leeyahay dishibiliin xumo qofki waa la lixira garaadaa laga goynayaa waa la ciqaaba waxyaabahaas marka taasoo kale de mansarahu waa soo gelayna in loo istaagay marka ayagu jecel yihina mar walba qofka halkaas markuu uga jeedaba inuu digtoonowda ku dhufto ya ya maxkamaduna waa saas oo kale dabcan qaalig in loo istaago rabaa haddaan loo istaagin ganaaxu jara isagana ayb garaadada marka istaagiddaas yani dad badan maxaa dhibaato ay soo marsiisay mataqaana baabu badi salaami salaamta bilowgeedii meeshay kasoo bilaabatay qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna cabdالrazaq qala akhbarana macmaru can hamaami can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal khalaqa allahu aadama ilaahay aadam buu abuuray calayhi الsalaam calaa suuratihi suuradiisu ka abuuray damiirkan markaa akharu salaf waxay leeyihin ilaahay buu u laabana ay calaa suurati araxmaan intaa marka la yidhaahdana kayfiyadeeda wax la garanayo ilaahay inuu suuro leeyahay suuradiisana ma ma naqaana annaga ibnu khuseymana isaga wuxuu leeyahay calaa suuratihi damiirka aadamu u laabana ayuu leeyahay ilaahay aadam buu abuuray calaa suuratihi buuna ka abuuray suuradiisii aadam ee dhirirka uu sheegi doona ah imaam axmed marka wuxuu yidhi haddii aadam loo celiyo wa ayu suuratin lahu qabla an yakhluq aadam suuradda ou lahaa maxay ahayd intaan la abuurin suurad maba lahaynin khalaq allahu aadama baa lasoo sheegay aadam marka la sheegaayo ilaahay aadam buu abuuray suuradiisuu ka abuuray aadam suuradiisa inta aan aadam la abuurin marka ayi suuratin kaanat lahu suura deeb u lahaa ya waa qora qora khalaqa allahu aadama alayhi salaama ala alayhi salaam calaa suuratihi idin dhigaayo waa qora ya hadduu ka booda de muxuu uga boodaa xadiidka waa ku jirtaa oo laogyahay duuluhu situuna diraacan dherarkiisu wa duuluhu dherarkiisana situuna diraacan uu yahay uma qaala wuxuu yidhi idhab tag fasallim calaa ulaa'ika kuwaa salaam nafarin min almalaa'ikati juluusin jamaaco malaa'igta ka midoo fadhiso fastamic dhegayso maa yuxayuunaka bihi waxay kugu salaamayaan fa inahaa taxiyatuka waa salaantaada wa taxiyatu duriyatika duriyadaada salaantooday noqon doontaa faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum allaa ku ilhaamiyey qaaluu waxay yidhaahdeen assalaamu calayka waraxmat ullaahi meeshaana waxaa laga qaatay qofka hadduu ku yidhaha asalaamu calaykum adigana aad tiraa assalaamu calaykum waa ka radisa salaamta leanna aadam asalaamu calaykum buu yihi malaa'igtiina assalaamu calaykum bay tiri waana ka radiyeen dabcan fazaaduuhu waraxmat ullaahi bay u ziyaadiyeen fakulu man yadkulu ljannata qof kastoo jannada gelaya calaa suuratihi ayuu noqonayaa aadam suuradiisa falam yazal yanqusu اlkhalqu xata alaan khalqigu ma ka zuulin inay sii yaraanayaan ilaa ilaa hadda oo aadam lixdan dhudhun ayuu dherarkiisu la ekaa khalqigu marka hoosay usoo dhacaya marka salaantii marka taas meeshaa marka fa fainahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika waxaa laga qaadanaya assalaamu calaykum inay tahay salaamta salaam islaam eh, muslim inay tahay lanna markaas muslim unbaa adduunka joogay aadam iyo malaa'igtayna ka dhex dhacday allana wuxuu tilmaamay inay salaanta duriyadiisa ay saas noqonayso dadka marka dhahayo assalaamu calaykum to waa salaan carab salaan carabeed ma dhahayo assalaamu calaykum iyo subax wanaagsan maxay isdhaantaan qofka dhahaya waa yani maaha ma diintuusan fahamsanayn ama waa ahbal maxaa yeelay eh, aadam marka aadam iyo malaa-igtu ay salaantan dhex marayso carab maba noolaba salaantan carab waa ka weyn tahay marka waana ka horeysaa carab ayb baabu ifshaai salaam salaanta afaafinteeda qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid an qanaan bni cabdillaahi الnahmiy can cabdالraxmaan bni cawsajata can اlbara can الnabiy sal l slama qaal afshu salaama taslamuu salaanta faafiya waad nabadgelaysaan qaala xadaanaa mxamed bn cabdillaahi qaala xadaanaa bnu abi xaazimi wاlqacnabiy can cabdilcaziiz can ilcalaa can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan walaa tu'minuu xataa taxaabbuu ma rumaynaysaan ilaa ad iska jeclaataan alaa adullukum calaa maa taxaabuuna bihi miyaanan idin tusaynin waxaad isku jeclaataan qaaluu balaa yaa rasuul allah qaala afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya oo salaanta haddaad manihi macnaheeda fahmaysid maxabo iyo waxay keenaysaa isjacayl leanna markaad leedahay assalaamu calaykum ilaahay ha ku ilaaliyo macnaha ama ilaahay ha ku nabadgeliyo nabadgeliyo korkaaga ha ahaato ayaad akrinaya ducadana dadku waa isku jeclaanaya laakiin haddaan macnaheeda la fahamsanayn iyada waa khatar waxaa laga yaabaa inuu ku yidhi assalaamu calaykum wacalaykum asalaam oo ku dilo ka bacdina salaamtii iyo dilkan waa iska hor imaanayaan marka hadda waxaad tidhi assalaamu calaykum ilaahay ha ku ilaaliyaa tiri baabi ka shaqaynaya marka waxaas marka khatar waay qala xadaanaa mxamed bnu salaam qala xadaanaa mxamed bnu fudayl bni غazwan can caطaaءi bni saa'ib can abihi can cabdillahi bni camrin qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walihi waslama ucbud الraxmaan allah raxmaanka caabuda waadcimu الطacaam cuntada quudiya waafshu salaam salaanta faafiya tadkhulu اljinaan jannooyinkaad gelaysaani xadiidkan marka caطaa bnu saa'ib ikhtilaadkiisa waxba ma dhibaayo duruq kale uu ku yimid waana saxeex baabu man bada'a bsalaam salaanta qofka bilaabo qaala xadaanaa abu nucaym can saciid bni cubayd wahuwa طaa'iyu اlkuufiyu can bushayr bni yasaar wahuwa alxaariثiyu qaala ma kana axadu qof ma ounan ahayn yabda-u inuu bilaabayey ow yabduru ama uu la degdegaayey ibna cumara cabdullahi bni cumar kala degdegaayay bisalaami salaamta qof cabdullaahi binu cumar salaanta uga hormarayay ama uga bila ka hor bilaabayey ma jirin isagaa salaanta bilaabi jiri qala xadaanaa mxamed bnu salaam qaala akbaranaa maqlad bnu yaziid wahuwa alqurashiyu qala akbarana bnu jurayj qaala akbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu yusalimu araakibu cala almaashi qofka fuushan wuxuu salaamayaa qofka lugaynayo walmaashi kan lugaynayana cala alqaacidi kan fadhiyo walmaashiyaani labada lugaynayaanna ayuhumaa yabda-u kaa bilaabayo bisalaami salaanta ayuhumaa koodii oo yabda-u bisalaami bilaabo fa huwa afdalu ninka raakibkaa kan lugaynayo asaa salaamayo kan socdana ninka fadhiya asaa salaamayo kan socdaa salaanta bilaab iska leh inuu bilaabo hadday labadooda iska hor yimaadaanay socdaanna markaasi kii bilaabaa fadli badan labadooda waxaa la dhihi karaa hadday kala yar yihiinna kan yar ayaa bilaabaya yusalimu الصagiiru calى اlkabiir qala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qala xadaanii akii wahuwa cabdاlxamiid bn abi uways walaalkiis can sulaymana huwa sulayman bnu bilaal almadaniy can cabdالraxman bn cabd llahi bn abi catiiq can naaficin ana bna cumara ahbarahu ana alaqar wahuwa rajulu min musayna waaye wa kaanat lahu suxbatun baa u sugnaatay maca nabiyi sal ll ly slam ninkaa kaanat lahu awsuqun min tamrin wasqiyaal timira yani suusas timira ayaa waxaa ugu sugnayd calaa rajulin nin ayuu ku lahaa min bani camr bni cawf ikhtalafa ilayhi miraaran mar badan buu kusoo laalaabtay wardayntaydii siibuu ugu soo laalaabtay qaala wuxuu yidhi faji'tu ila nabiyi sal l slam nebigaan u imid faarsala macii abaa bakrin sidiiq abuu bakr buu igu daray qaala wuxuu yidhi fakulu man laqiinaa qof walboon la kulanno sallamuu calayna waana salaamayen faqaala abu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi alaa tara naasa dadka miyaadan arkaynin yabda-uunaka bisalaam salaanta inay kugu bilaabayaan fayakuunu lahum اlajru ajriga iyaga u ahaanayaa miya soo maaha dadka miyaadan arkayn inay salaan kugu bilaabayaan ajriga iyagaa iskale soo maaha marka saasuu ku yidhi ibda'hum bisalaam ku bilow salaanta yakun laka alajru ajriga adow kuu ahaanayaa marka ajrigii bilaabitaanka yuxadiu hada bnu cumara can nafsihi ibnu cumar nafsadiisuu sidaan kaga warramaya qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf alqacnabiyu qala akhbarana maliku can ibni shihaab can cطاء bni yaziid can abi ayub ana rasuula اlahi sal l slama qaal laa yaxilu limri'in qof uma xalaalaha muslimin muslima an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka la collaytamo uu ka haajiro fowqa halaatin saddex ka badan waa arrin adduunyo wey fayaltaqiyaani waa kulmayaan fayucridu hada kan waa jeesanayaa wayucridu hada kanna waa jeesanayaa wakhayruhumaa labadooda kan khayr badan aladii yabda-u bisalaam waa kan salaanta bilaabayaana labadooda khayr badan hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamed